alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin darsigii shalay ku saabsanaa baabu man jaxada shay-an min alasmaa'i wasifaat aharkii cabdillaahi bni cabaas cabdurasaaq uu ku wariyey musanafkiisa lafdiga uu cabdurasaaq ku wariyey jumladii aynu ka hadlaynay ahayd yajiduuna riqata cinda muxkamihi wayahlikuuna cinda mutashaabihi faqaala ibnu cabaas buu yihi ma faraqa bayna haulaa yujiiduuna cinda muxkamihi wayahlikuuna cinda mutashaabihi yujiiduun maanaa wax fiican bay samaynayaan halka yujiiduuna riqatan lafdiga matnigu uu yahay lafdiga cabdirazaq waa ka yujiiduuna cinda muxkamihi wayahlikuuna cinda mutashaabihi ayib waxaa kaloo wariyey abaraani isna wuxuu ku wariyey lafdiga yuminuuna bimuxkamihi wayahlikuuna cinda mutashaabihihi ibn abi caasim fi kitaabi الsuna qaala ibnu cabaas ma balu haؤulaa yajiduuna yajiduuna cinda muxkamihi wayahlikuuna cinda mutashaabihi sheekh اlalbani kitaabka dilaal اljana uu ku takriijiyey asuna libn abi lcaasim wuxuu uhi tacliiqa calى hada kada fi lmakhtuuطati makhtuudada kitaabu suna libn abi lcaasim saasaa ku qoran walacalahu yaxiiduun halka yajiduuna yaxiiduuna inay tahay baa laga yaaba buuri ey yajtahiduuna macnaheedu yahay way dadaalayaan wayahtamuuna lifahmi اlmacnaa almuraad min alqur'aan cinda muxkami wayahlikuuna cinda mutashaabih ayib ibnu rajab fatxulbaariga juska toddobaad saxda laba boqol labiyo soddon wuxu waqad saxa can ibni cabaas anahu ankara calى man istankara shayئa min hadihi الnusuus wazacma ana allaha munazah cama tadulu calayh farawى cabdالrazaq fi kitaabihi can macmara can ibni طaawusi can abihi qaala samictu rajula yuxadiu yuxadiثu bna cabaasi bxadiiثi abi hurayra taxaajat اljanaة wالnar wafiihi falaa tamtali xatى yadaca rijlah aw qaala qadamahu fiiha qaala faqama rajul faاntafada faqala ibnu cabaas ma faraqu haؤulaa yajiduuna riqaة cinda muxkamihi wayahlikuuna cinda mutashaabihi marka waa dhici kartaa nusaka qaarkood oo tafsiir cabdirazaaqa sidaa uu aharka usoo naqilay ibnu rajab fatxi اlbaari iyo musanifkuba inuu ugu yaal yajiduuna riqata cinda muxkamihi wayahlikuuna cinda mutashaabihi isxaaq ibn rahaweyana wuu wariyey fi musnadihi laakiin lafdigani kuma qora yajiduuna riqata cinda muxkamihi wاlgariib shuraaxu kitaab الtawxiid cid baraarujisay lafdigaas masaadirta asalka ee laga soo naqilay aharkan inaanu ku oolin maan arag wallahu aclam qaala raximah اllah baabu qowli اllahi tacaala buu u baabi ilah uri yacrifuuna way garanayaan nicmat allah ilahay nicmadiisa inuu nicmada ilaahay siiyey bay garanayaan uma yunkiruunahaa dabeetana nicmadii bay isdiidsiinayaan ama way inkirayaan wa akharuhum badankooduna alkaafiruuna weeye waayahay baabkan maqsuudka laga leeyahy waa bayaan ana idaafata الnicami ilى gayr اllah yunaafi asl الtawxiidi aw kamaalahu bayaanu ana idaafata الnicami ilى gayr اllah waa in la caddeeyo in tiirinta nicmooyinka loo tiiriyo cid aan ilaahay ahayn lahaa ciddaasaa bixisay yunaafi asl tawxiid asalka tawxiidka uu meesha ka saarayo macnaa qofku uu gaaloobayo aw kamaalahu ama asalkii tawxiidka meesha kama saaraye kamaalkii iyo dhamaystirankii towxiidka ee waajibkaabuu meesha ka saaraya waxaana calaa xasabi ictiqaadi almudiif wa tasawurihi inuu asalka tawxiidka meesha ka saaro iyo inuu kamaalka ka saaraa waxay ku xidhan tahay qofka nicmada ilaahay cid aan ahayn u tiiriyey ictiqaadkiisa wuxuu aaminsan yahay iyo suuraysigiisa wuxuu uhi sheekh sulaymaan bn cabdillaahi almuraadu bihadi tarjama atadubu maca jinaabi rububiya baabkan ujeedada laga leeyahay waa in laga edebsado ilaahay rabbinimadiisa iyadoo la dhowrayo can ilalfaadi shirkiyat alkhafiya ereyada shirkiga ah ee dadka badankoodu aanay dhaadin ka nisbati nicami ilaa gayr sida in nicmooyinka ilahay cid aan loo tiiriyo faina dalika baabun min abwaabi shirki alkhafiy shirkiga dadka ka qarsoon mid kamida weyaan kaas culimada qaarkood waxay yidhaahdeen hada albaabu waa farcu can ilbaab aladi qablah baabkii horu farckii baabka hore muxuu ka hadlaya jaxdu asmaa ilahi wa sifaatih ilahay magacyadiisa sifaatkiisa in la diido wuxuu cadaynayey ana juxuuda asmaa ilahi wa sifaatihi kufru baabkana wuxuu ka hadlayaa jaxda sifati min sifaat illah sifo sifaadka ilaahay kamida diidmadeeda wahiya sifat lincaam markaa baabkii hore farax kayo bacnaa mas'alo masaa-ishii baabkii hore uu ka hadlayay kamida ayuu si gooniya baabkan uga hadlayaa buu leeyahy masaladaas oo ah juxuudu eh, sifat lincaam wuxuu cadeynayaa ana juxuuda sifat lincaami munaafi liasli tawxiidi aw kamaali marka labada baab calى hada اlqowl maxaa ka dhexeeya cumuum iyo khusuus mطlaqa baabka horaa caamsan baabkana waa fardu min afraadi اlbaab اlأwal marka waxaa la isweydiin karaa mar haddii baabkani uu ka hadlayo un juxuuda sifat اlincaam sifat lincaamna sifaatka ilaahay ee baabka hore uu ka hadlayo un ay ka mid tahay muxuu musanifu kaga soo celceliyuu gooni ugu sheegay waa l inama afrad اmuصنifu jaxda صifaة اإncaam bاdikri likahrati man yafcalu dalika min اlbashar صifaة اincaam basharka diida ee nicmada ilaahay cid aan ahayn u nisbeeyaa tiro badan iyagoo magacyadii ilaahay iyo sifaadkii ilaahay sugaya ay haddana nicamka u nisbeynayaan ilaahay cid aan ahayn sababtu baabka goonida ugu sameeyey waa taas waa likahrati اmukhaalifiina fi hadi baabkii hore masaa-ishu ka hadlayay mid kamida oo ah juxuud sifat اlincaam unbuu ka hadlaya waxaa kamida saaxibu fatxi اlxamiid almajiid waxaan filaya in aqdamu kitaab oo lagu sharaxay kitaab الtawxiid uska afraad sabxada kun iyo lix boqol iyo sideetan walama dakara almusanifu raximah اllah baab alasmaai wasifaat wa culima ana min sifaatihi lmuncim markuu sheegay baab alasmaa wasifaat iyo diidmadoodu halista ay leedahay lana og yahay sifaatka ilahay inay ka mid tahay sifat lincaam huwa aladi ancama calى cibaadihi jala wacala ظaahira wabaطina nabaha bihadihi الtarjama bana kufra nicmat اllahi bacda macrifatiha بأن mن kفر نعمة الlahi bعda معرiفatiha fqad تطرفa bذlika لإنkاri صفة min صفاaته وجaxdha فcaqبوا بhda الbاب وkذا ma bعdه min الأbواب faإna فيha إشhاaرة إلى نفي الإلحاad عن أسmاءihi وصفاaته جل وعلا أحwaaل إضاaفة النicم إلى غayr الlah baabku wuxuu ka hadlayaa baynu nihi in la cadeeyo in nicamka ilaahay uu bixiyo cid kale loo tiiriyaa inay asalka tawxiidka ama kamaalkiisa meesha ka saareyso marka nicamka ilaahay cid aan hayn in loo tiiriyaa axwaal bay leedahay xaalad qura ma leh inay axwaal leedahayna waxaa ka dhashay inay axkaam kala duwanna leedahay axkaam mutacadida lama odhan karo kulu man adaafa nicama ilaa gayr اllah irtakaba muxaraman ama facala shirkan akbara ama facala shirkan asgara bal axwaal bay leedahay asalku waxa weeye ana nicama kulaha min allah nicamka o dhan inu ilaahay bixiyey annaha laa tudaafu ila ilayh ilahay mooyaane cid kalena aan loo tiirin sida ilahay uhi wamaa bikum min nicmati famin allah uma ida masakum اduru failayhi taj'aruun culimaduna waxay iطlaaqeen ana nisbat الnicam ilى gayr اllahi muxaramat muطlaqa culimada qaarkood baa saa ilaaqay in nicamka ilaahay cid aan ahayn loo tiiriya ay xaaraanta iyadoon la kala qaad qaadin sida ibnu rajab oo kale kadalika sheikh islaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala sida saxiixiina waxa weeye nusuustu ay tusisay ana idaafata nicam ilaa gayr illahi anwaacu mukhtalifat laxkaam in nicmadii ilahay cid aan ahayn loo tiiriyaa inay tahay anwaac kala xukum duwan النوع الأول أن يضيف النعمة إلى غير الله معتقدا أن غayrahu huwa khاalqha والمتفضل bها inuu nicmadii u tiiriyo ilahay cid aan ahayn iyadoo nisbada ay la socoto inuu ictiqaadsan yahay ciddaa u tiiriyeen ilaahayna inay nicmada abuurtay oo nicmada cidda ku deeqdee bixisay asal ay tahay taa xukunkeedu waa maxay hada shirku akbar waayo khasaaistii ilaahay oo ah khalqigii iyo atafadulu binicam ayuu ilaahay cid aan ahayn u tiiriyey waman ahbata shaya min khasaais illahi lgayrihi fahuwa mushrikun shirkan akbara de jacala man adaafa nicama ilayhi maca hada اlictiqaad shariika maca allahi fi rububiya khalqigu min sifaati rububiyat illahi buu kamid yahay taasi waa taas culimo badan baana saa tasriixisay aqwaashooda waxba akri maayo masale iska waadixa nooca labaad waa an yudiifa nicmata ilى اlmakhluuq calى anahu sabab fiiha waa inuu nicmada u tiiriyo makhluuq iyadoo wuxuu ugu tiirinayaana ay tahay inuu makhluuqaasi nicmada sabab u yahay maca alictiqaad anaha min allahi khalqa wa iijaada isla markaa wuxuu aaminsan yahay nicmada cidda abuurtay ee jirsiisay ee asal ahaan ku tafadushee bixisay inuu ilaahay yahay lakiin makhluuqan ilaahay uu soo mariyo makhluuqan uu sabab u yahy lakin yudiifuha bilisaani ilaa sababiha alxaqiiqi sababteedii dhabta ahayd ee bisharci ku sugnaatay ama bitajriba ayuu u nisbeynaya maca iطminaani اlqalbi biana allaha huwa alkhaaliq اlmutasarif fi اlkown maca hada qalbigiisu sababtan kuma tacaluqayo oo muncimkii dhabta ahaana ilaabi maayo laa laa yatacalaq biman kana sababa linicma min almakhluuqaat walaa yansa almuncim alxaqiiqi wa shukrahu wuxuu aaminsan yahay makhluuqan inuu sabab u yahay halkaa dhaafin maayo tacaluquu ku tacaluqayo iyo iyo gafladuu ka gelayo can illaahi wa can shukrihi midna ma jirto waana makhluuqanna waana sabab lihadihi nicma xaaladda xukunkeedu muxuu noqonayaa maa xukmi hadi اxaala ya waa jaa-is taas sheekh ibn cuthaymiin wuxuu yihi an yudiifahu ilى sababi صaxiixi haabiti sharca aw xisa fahada jaa-isu bishari an laa yactaqida ana sabab muahiru binafsi inaanu aaminin inay sababtu tahay ta nicmada keentayba wa an laa yatanaasa lmuncima bidalika allihii muncimka ah ee xaqiiqiga ahana inaanu ilaabin baa shardiga ka nisbati اlmaطri ilى anwaa hada shirku asqar dee sababu iyagu maba ahaba sabab xaqiiqiya maba ahaba waida adaafa ilى sababiha alxaqiiqi walam yansibha ilى اllah kaqowlihi bmahaaraة الطabiib shufitu wqad اkhtalafa fihi اlculamaa faminhu man ra'a jawaasa dalika bishari an laa yactaqid ana sababa faacilu binafsi ilى akhiri maxaa u daliila qofku hadduu nicmada sababteedii xaqiiqiga ahayd u tiiriyo isagoo aaminsan inuu ilaahay abuuray oo ilaahay uu bixiyey ilahayna aanu ilaabin makhluuqana aanu ku tacaluqin idaafadaasi inay jaa-is tahay waxaa u daliila axaadiid minha ma rawaahu lbukhaariyu min xadiidi cabaas bni cabdilmualib qaala ya rasuula allah hal nafacta abaa aalibin bishay cabaas wuxuu ku uhi nebiga rasuulka ilah abu aalib wax ma u tartay markuu abu aalib dhintay fainahu kaana yaxuutuka wayaqdabu laka waa ku difaaci jiray oo haddii lagu dhibana arrintaa waa ka cadhoon jiray qaala nacam huwa fi daxdaaxi min naar wax waa u taray buuhi nebigu alay alayh salatu slam ana sabab baan u noqday wey wuxuu ku jiraa meel gaaban oo naarta ka mid a ah. qusulkeeda hore lama gelin lowlaa ana lakana fi darki اlasfali min annaar haddii anigu aanan u shafeeco qaadi lahaynna darajada naarta ugu hooseysu ku jiri lahay marka nicmada abu aalib uu helo takfiif alcadaabi canh rasuulku yuu u idaafeeyey fi hada alxadiid ilى nafsi muxuu uhi lowlaa ana lakana fi darki اlasfali min الnar qad adaafa الnabiyu aلnicmaةa linafsi calى anahu sababu fiiha maaha inuu isagu nicmada bixiyey inuu sababu yahay buu naftiisa ugu idaafeeyey maca cadami gaflatihi can اlmuncim اlxaqiiqi nicmo bixiyihii dhabta ahaana isagoon ilaabin ayuu waxa weeyaan isu idaafeeyey dliil labaad waa ma rawahu mslim can caaisha zawji nabiyi salى اlه alay slam anaha qaalat kana nabiyu idaa casafat الriix rasuulku wuxuu odhan jiray marka dabayshu soo dhacdo allahuma inii asaluka khayraha adaafa alkhayra ila m ilaa weyn ila الriix allahuma inii asaluka khayraha khayrkeedu waa maxay nafcigeedu inay roob daruur soo kaxayso roob ay sabab u noqoto inay midho bislayso inay cudurro qaado wahaakada inay qaboojiso dadka allahuma ini asaluka khayraha wakhayra ma fiiha wakhayra ma ursilat bih wacuudu bika min shariha washari ma fiiha washari ma ursilat bih huna nasaba alaxdaaha khayraha wa ila ariix waxyaabihii dhacay rasuulku yuu nisbeeyey khayr iyo sharba dabaysha limaada ma likownihaa khaaliqaba maya likownihaa sababan daahiran fiiha sabab muuqata waa inay arrimaha u tahay laa likownihaa muairatan faacila waxaa ka mida adilada tusinaysa xaaladda nisbadaasi inay banaan tahay ma rawahu ibnu maaja can cabdillahi bni camri can inabiyi sala اllahu alيh wasalam qaal ida afaada axadukum imra'ata aw khaadima aw daabata falyakud binaasiyatiha calaamidkiin markuu gabadh la guri galo loo soo geliyo halkaa fooda ha qabto walyaqul allahuma inii asaluka min khayriha ilah gabadhan khayrkeedaan ku weydiisanaya khayri maa jubilat caleyh khayrka waxa lagu abuuray acuudu bika min shari washari maa jubilat caleyh fiihi nisbat lkhayr washar ila lmara wlkhaadim waayo sabab daahira bay u yihiin laakiin khaaliq uma aha nicmada min dalika waxaa kamida qowl cumar lxafsa fima rawahu muslim cumar bn khaaab inantiisa xafsa wuxuu ku yihi se muslim wariyey walowlaa ana laطalaqaki rasuul اllah maa rasuulku anuu igu kaa daynayaaye haddii aanan anigu aabbaha cumar ahaan lahayn mar horu rasuulka ilahay ku furi lahaa inantiisa u canaananaya wey waanuu furayba rasuulku alayh الsalatu slaam xabsa lakin xabsa kaanat data mansilati caaliyati cinda allahi subxana watacaala ilahay agtiisay derajo sare ku lahay markuu rasuulku furay ilaahay wuxuu soo diray malaku jibriil oo ilaahay subxana watacaala ka socda fariinta uu sidaana ay tahay raajic xafsa fainahaa sawaamatun qawaama xabse soo celi oo furniinkaad furtay ka noqo oo gabadh soon badan oo salaatuleyl badan marka shuf xataa qofka cibaadadu siay u anfacayso fii umuuri dunyaahu ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum acmaalaka diini wadunyaa ilahay baa ku islaaxinaya hadaad ilahay ka maqato marka alaaqii iyo furniinkii dee meeshay ka tagtayna waa gurigii nebiga alayh isalatu salaam waa nebi maxamed meel laga taga maaha waa meelka tegisteedu qofka culays badan ay ku hayso soonkeedii iyo salaadeedii faraha badnayd baa anfacday ilaahay baa subxaanaه tacaala erge u noqday oo malaku jibriil intuu soo diray yihi nebi maxamed fariintaa gaadhsii waxaad ku tiraa xafse soo celi ka noqo furniinka aad furtay fainahaa sawaamaة qawaama haadihi faaidatu alcibaada waa faa'iidadii cibaadada taasi iyo atacaluq biاllahi subxana wa tacaala qofka inuu noqdo qof ilaahay xidhiir fiican la leh noocan waxaa ka mida banaan idaafatu nicami ila lmakhluuq cala anahu makanu laha aw zamaan waxaa banaan in nicmadii loo idaafeeyo makhluuq iyadoo sababta loogu idaafeynaya ay tahay inuu makhluuqani makaan u yahay oo meeshii nicmadu dhacaysay inuu yahay ama zamaan inuu iyo waktigii nicmadu ay dhacaysay la helaya inuu yahay sida muslim wariyey can cabdillaahi waa ibn mascuud qaala kana rasuul اllahi ida amsa qaala amsayna waamsa اlmulku lilah walxamdu lilah laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah allahuma ini asaluka min khayri hadihi leyla khayrkii habeenkaa loo nisbeeyey limaada ma habeenkaa sabab u ah maya calى anahu zamaanu lihadihi nicma waa in waktigii nicmadu way dhacaysay inuu yahay wa khayri ma fiiha wacuudu bika min shari washari ma fiha allahuma ini acuudu bika min alkasal wawahsigii walharam gabowgii wa suء اlkibar wa fitnaة اdunya wa cadaabi اlqbr wa minhu qowl الnaas akhrajat اlarضu khayraataha khayraatiha oo khayraadkii geedihii iyo biyihii iyo macaadintii dhulkaa loo nisbeyey waayo makaan buu u yahay dhulku soo ma calى anahu makaanu laha waanzla saxaabu maaahu daruurtii biyaheedii bay soo deysay soo dejisay waanbata almaطru lcushba ilahay baa soo saaray laakiin marka loo nisbeynayo geedihii soo baxay roobka waa inuu waxa weeyaan dee sabab u yahay nooca saddexaad waa an yudiifa ilى اmakhluuq calى anahu sababun fiiha nicmadii uu makhluuqa u nisbeynaya ma aaminsana inuu makhluuqu abuuray oo uu bixiyey lakin calى anahu sababun fa inuu sababu yahay buu ugu nisbaynaya maca tacaluqi qalbihi bihi lakin maxaa la socda qalbigiisaa makhluuqan ku tacaluqay makhluuqan nicmada sababta u ah ee uu u tiirinayo wa dacfi tacaluqihi biاllahi wagaflatihi canh tacaluqay ahayd qalbigiisu inuu ku tacaluqo oo xagga nicmo bixinta ilaahay uu dareensanaado ayaa daciifay oo ilow jira hada shirku asqr wahada ma calayhi akar الnaas laa siyama fi hada الzaman waa xaaladda dadka badankooda ay ku sugan yihiin qofka maalin wax yar u tara shaqo geeya ama caawiyo lacag yar siiya ama dhibaato haysatay waxa weeyaan suulinteeda sabab ugu noqda aad bay u xusuusan yihiin watatacalaqu bihi quluubuhum way hadal haynayaan quluubtooda ku tacaluqaysa makaano iyo cadamu quluubtooda waxa weyaan ku yeelanaya dhakhtarka isagoo xanuunsanaya loo geeyo ee dawo u qora ee ilaahay uu ku shaafiyo bisababihi ma ilaabayaano tatacalaqu bihi quluubuhum allihii muncimka xaqiiqigaana yakfaluuna canhu wayansawna shukrahu afladiiyo mooganaan bay ka gelayaan shukrigiisa iyo mahadnaqiisana way ilaabayaan taasi waa shirki asqara wey horeynuu usoo maray qaacide ah marka la joogo baabu annicam tacaluq اlqalbi bigayr اllah inu shirki asqarihi xataa qofku yaanu aaminsanaanin in makhluuqani nicmadan uu abuuray oo isagooka ku deeqa ee dhabta uu yahay yaanu aaminsanaanin laakiin tacaluqaa la diidaya inuu sabab yahay aaminsanow shukru lisaan ula kaalay u oo nooc dareen uu ku galo haddaanu isagu jiri lahay inaanad hesheenba taasaa la diidan noocan waxaa tusinaya inuu shirki asqara yahay xadiidkii zayd bn khaalid aljuhani bukhaari wariyey baabu maa jaa fi listisqaa inagu soo maray ilahy wuxuu yihi asbaxa min cibaadii muminu bi wakaafiru faama man qaala muirna bifadlilahi waraxmatihi fadalika muminu bi wakaafiru bilkowkab waama man qaala binawi kada wakada fadalika kaafiru bi wamuminu bilkowkab shirkiga xadiidka lagu sheegayna waa shirkulasqar markaynu sharaxaynay sida aynu tilmaanay oo qofkani ma laha roobka waxaa abuuray xidigaha laakiin sabab bay u yihiin buu leeyahy ma inuu sabab ka dhigay iyagoon sabab ahayn un baa shirki noqotay masalada hore aynu ka hadalay la alkhaطأu fi اlasbaab shirki akbar iyo asqar toona maaha qofku waxaan sabab ahayn sabab wuu u malayn karaa waana u qaadan karaa laakiin waxay arrintani kufri asqara ku noqotay waxa weeye tacaluqa ay quluubtooda ku tacaluqday ayib nooca afraad an yudiifa nicmata ilى اmakhluuq calى anaha milku lahu waa inuu nicmadii u tiiriyo makhluuqa ujeedaduna ay tahay uun mujarad اlإkhbaar bianaha milku lahu inuu nicmadan makhluuqani leeyahay oo uu mulkiyey isa inaad tidhaahdo hadihi daaru fulan hadihi xadiiqaة fulan hadihi sayaaraة fulan hada kitaabu fulan hada jawaalu fulan marka nicmadii hebelkaas baad u tiirisay laakiin waa min baab اkhbaar isagaa abuuray maaha isagaa sababu a maaha tacaluq ma jiro waa mujarad ikhbaar in waxaan wixiisii yahay ayuun baad sheegeysa waay wykunu kalaamu khabra can اlmilkiyati fahadi idaafaةu jaaئiza way banaantay taasi shekh بن cuthaymin wuxu uhi whada اlqowl min qaayili fihi tafsil in araada bihi اkhabra oo ku waramaya un waxaa inuu hebel leeyahy وkاn البر صدقا مطaaبقا للواقع فhada لا bأس bه khabarkiisuna uu yahay run waaqca waafaqsankaasi dhib maleh waayo daliilka koobaad adilada musanifku baabkan uu ku sheegay waa qowl اlahi tacaalى ilaahay uu yihi yacrifuuna way garanayaan nicmaة الله nicmada inuu ilaahay bixiyey ilaahay inuu arsaaqda siiyo mushrikiintu waa qirsan yihiin inuu ilaahay caafimaadka siiyo waa qirsan yihiin inuu ilaahay masaaibta ka badbaadiye yahay waa qirsan yihiin uma yunkiruunaha dabeetana nicmadii bay inkirayaan inkaaruhum lahana waa idaafatuhaa ilaa gayrihi ilahay cid aan ahayn bay u tiirinayaan ooma xagga khalqiga iyo iijaadkay uga tiirinayaan oo waxay odhanayaan ciddaasaa abuurtay la inay makhluuqaad wax abuuraan mushrikiintu may aaminsanayn laakiin waxay uga tiirinayaan xagga inay idhahdaan hadihi bishafaacati aalihatina ahlihaadia shirkiga u sameynayeen baa noo shafeeco qaada oo shafaacadoodan ilaahay kaga helay inkaarka la sheegaya waa kaas iyo idaafadu akaruhum lkaafiruun aayadda macnaheed waxa weeye mushrikiintu mushrikiintan ilaahay nicamkiisa cid kale u tiirinaya way garanayaan nicmada la sheegayaana waa tee taxdiidkeeda culimadu waa isku khilaafeen oan sheegi doona marka yaclamuuna ana nicmata min cindi illah haddii la weydiiyo man axyaakum yaa idin nooleeyey allah man razaqakum allah man iladii yashfiikum idaa maridtum allah saasay ku jawaabayeen nicmat allaahina waa mufrad mudaafa nicamkii oo dhan baa loo jeedaa mid qura looma jeedo waa ka qowl lahi tacala wain tacuduu nicmat allahi nicam allahi laa tuxsuha uma yunkiruunaha ay biidaafatiha ilaa gayr اllah oo halkay ilaahun uga tiirin lahaayeen bay cid kale u tiirinayaan nicmadii ma odhanayaan maanaan helin oo roob ilaahay namuu siin odhan maayaan ilahay walad nama siin caafimaad nama siin inkaarku sidaa maaha walaa yunkiruuna wujuuda nicma laakiin inkaarka maxaa looga jeeda idaafatuha ilaa gayrihi waxay odhanayaan eh, muirna binawi kada tusaale ahaan aarhum kaafiriin aar lcaarifiina biana nicmata min allah yakfuruuna kuwan garanaya nicmadu inay xagga ilaahay ka ahaatay badankoodu waa nicmadiibay isdiidsiinayaan o cid kale ayay u tiirinayaan marka akaruhum jamiicuhum baa looga jeedaa soo yihi xasan اbصri wajamiicuhum kufaar fadakara alakara bu hi ibn jawzi wاlmuraadu bihi اljamiic dhammaantood waa kufaar wey nicmada aayaddan lagu sheegay maxaa looga jeeda waa nebiga alayh الsalaatu wasalaam ayaa la yihi nicmadani yacrifuna nicmat allah in rasuulka ilaahay usoo diray nicmo u yahay waxaa kaloo la yihi waa anicam alatii dakaraha allahu fi suurati naxl suuratu naxli suuratu nicam baa la dhaha nicamkaasaa looga jeedaa qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay maya waa caam weeyi nicamka ilaahay oo dhan kuwaa suuratu naxli lagu sheegay iyo kuwa kaleba way soo gelayaan lihada sheekh cabdiraxmaan ibn xasan wuxuu yihi isagoo kalaam sheikh اislaam ibnu taymiya uu leeya tacliiqinaya wa kalaamu sheikh اlislaam yadul calى ana xukma hadi اlaaya caamu fi man nasba aلnicma ilى gayr اllah aladi ancama biha وأsبd أsbاabha ilى غayrihi kama huwa madkuru fi kalaam الmufasiriin almadkuru bacduhu huna waxaa kaloo hi اkhtaar ibnu jariir alqowl الأwl oo ah nicamka in looga jeedo waxa weeyaan soo diristii nebiga alayه الsalaatu wasalaam waayo aayaadka ka horeyaana nebigay ka hadlayaan kuwa ka dambeeyana nebigay ka hadlayaan واkhtaara غayru ana اlaaya tacumu ma dakarahu الculamاء fi macnaha wahuwa الصawaab inay caamtay wجه dilaalة الlahi calى maqsud اbab waxay ana fiiha waصfa man jaxada nicmaة اllahi bاlkfr nicmadii ilaahay qofka u tiiriyey ilahay cid aan ahayn maxaa lagu sifeeyey kfr man jaxada man adaafa wاlmuraad bjaxdiha waidaafatuha ilى gayrihi daliilka labaad qaala qaala mujaahidu wuxuu yihi ma macnaa hadal macnihiisu yahay huwa macnaha iyo maqsuudka aayadda laga leeya yacrifu nicmat اllahi uma yunkiruunaha qowl rajuli weeye uu yihaahdo haadakani maali waa xoolahaygii waritu waxaan ka dhaxlay can aabaayi aabbayaashay aarka mujaahid musanifku bimacnaahu buu ku sheegay waana صaxiix ibnu jariir baa wariyey bilaf hiy اlmasaakin wاlancaam wey waa guryaha iyo xoolaha wma yurzaqowna minha wاsaraabilu min alxadiidi wاhiyaab tacrif hada kufaaru quraysh guryahan iyo xoolaha iyo waxaan lagu arsaaqay ee dhar iyo bir iyo wax walba leh quraysh waa garanaysa inuu ilaahay bixiyey uma tunkiruhu deetana waa inkirayeen bian taqul hada kana liaabaa'ina farawaxuuna iyaahu waxay odhanayaan aabbayaasha yabaa iska lahaa aabbayaashood bay nicamka u tiirinayaan iyagaana nicamkan markaa na siiyey oo nooga tegey marka aarka lafdigiisu waa sidaa marka ku yaalo tafsir ibn jariir الطabri musanifkuna uu ikhtisaaray bimacnaahu buu ku wariyey waana min ariiq ibn abi najiix can mujaahidin وبن أbي نجيح lm yسمع التفsيr miن مuجاhiد cilm تfsirka مuجahidka muu mقل لakinhu أخذ بwasطة الqاsم بن أbي bزة لakiin wuxuu ka qaatay تfsirka qاsم بن أbي bزة oo مuجahid ka wariyey qاsimna waa ثiqة mar haddii la ogaaday wasطadii udhexaysay isaga iyo مuجahid inuu yahay الqاsم بن أbي bزة أثarku markaa صaحيiح buu noqonaya way aharkan markaa weliba qaabkan uusoo naqliyey musanifku marka la eego calaa ilaaqihima oo hadduu idhaahdo haadaa maali oo maalkii isagu uu isu nisbeeyo dee tafsiilkii baa gelaya hadduu leeya anaa abuuray oo taa uu ictiqaadsan yahay haddii uu yatacalaq bihi oo ilaahay iska ilowsan yahay hadday tahay min baabi ikhbaar bianahu milkuhu inuu ku warramayo inuu isagu leeyahay dee way kale axkaam duwan tahay soo maha tafsiilkii baa gelaya hadalkan ibn اlqayimna hadalkan mujaahid wuxuu ku sharaxay kitaabkiisa shifaa اlcaliil safxada toddoba iyo soddon oo wuxuu leeyahay hadalkaa waxay u odhan jireen hada mali waritu can aabaa'i calى sabiili jaxdi الnicma wa nisyaaniha ayay u odhan jireen buu leeyahy waay sheekh ibnu cuthaymiinna wuxuu leeyahy daahirka hadalkaasi dee dhib ma laha oo hadduu qofku idhaahdo tusaale ahaan gurigan yaalo a tira waa gurigeygi u ku hahdo gurigan xaggaad ka keentay a tira wadiftu can aabaai baan ka dhaxlay miyay dhib leeday goor maanay dhib lahayn ida kaana min baabi اlإkhbaar bianahu milku hadduu ku waramayo uu sheegayo waxaan inuu isagu uu leeyahy iyo ariiqatu tamalukihi iyo sida uu ku yeeshay markaa dhib male falaysa fiihi shay lannahu khabru maxdu laakiin muraad mujaahid sidaa maaha oo qof min baab ikhbaar hadalkaa u yidhi ayaa nicmadii ilaahay inkiray mujaahid sidaa uma jeedo walihaada wuxuu ohanayaa laakin muraad mujaahid an yudiifa alqaa'ilu tamalukahu lilmaal ila sabab aladi huwa alirh waa inuu yeelashada maalkan sababtii oo ah dhaxlitaanka waa inuu utiiriyo mutanaasiyan almusabib aladi huwa allah isagoo ilaabay kii sababtaba abuuray oo allah ah bitaqdiir ilahi caza wajal ancama calaa abaaika abayaasha ayaa siiyey ilahay sooma wamalaku hada lbeyt wabisharci illahi caza wajal intaqala hada lbeyt ilaa milki haddaanu ilaahay kuu xukumin dee ma dhaxalkaanu jiday maad yeelateen bisharci illahi caza wajal intaqala hada lbeyt ilaa milkika can ariiqi lirth fakayfa tatanaasal musabib allihii marka horeba aabbayaasha ciddanaad ka dhaxashay ku arsaaqay isla markaana xukumay inaad adigu dhaxal ahaan u yeelato miyay tahay inaad iska ilowdo ood sababtii ilaahay abuuray un xusuusnaato qalbigaagu ku tacaluqo taasi maxay noqonaysaa shirkulakabarki bay noqonaysa fakayfa tatanaasa musabib lilasbaab alqadariya washarciya fatudiifu اlamra ila milki aabaa'ika wa irhika iyaahu bacdahum فمن هنا صار hذا الqول نوعا من كفر النعمة أما إذا كان قصد الإنسان مجرد الخبر كما سبق فلا شيء في ذلك ولهذا ثبت أن النبي قيل له يوم الفتح أتنزل في dاrka غدا يوم الفتح نبga waa lagu ui beri ma daartaadi baad ku degeysa yan markaynu maka qabsano daartiyaa loo tiiriyey nebiga mana inkirin nebigu wuxuu yihi hal taraka lana caqiilu min daarin aw rabac caqiil guri iyo dhultoona noogama tegin buuri فتبين bu ui sheekhu أنa هuنaaka فرقا بyna إضاaفaة المilk ilى الإنسان عalى saبيل الخبر in shayga lahaanshihiisa insaanku uu isu tiiriyo ama cid kale u tiiriyo iyadoo arrintaasi waranuun ka ah iyo wa beyna idaafatihi ilaa sababihi farqi baa udhexeeya inuu sababtii u tiiriyo mutanaasin almusabiba wahuwa allahu caza wajal markuu sababta u tiirinaya hadduu ilaahay xusuusan yahay makhluuqana aanu ku tacaluqin iyadona dhib male soo ma lakiin hadduu ilaahay iska ilaabo aflad uu ka galay makhluuqana uu ku tacaluqay markaasay shirkulasqar noqonaysa dliilka saddexaad wa qaala cawn bn cabdilaahi buu i cawn bn cabdilaahi yaquuluuna waxay odhanayaan oo kufraanu nicma looga jeedaa inkaaru nicma lowlaa fulan lam yakun kada bay odhanayaan hadaanu hebel jiri lahayn waxaasi ma jireen waxaa lama heleen cawn ibn cabdilaahi ibnu cutba ibnu mascuud weyi waxaa wariyey aarkan ibnu jariir fi tafsiirihi lakiin lafdiga inkaaruhum iyo ahaa diidmada ay nicmada diideen ilahay aayadda ku sheegay wa an yaquula rajulu inuu yihahdo lowlaa fulanu mmaa kaana kada wakada walowlaa fulanu maa asabtu kada wakada haddaanu hebel jiri lahay waxaasi ma dhaceen haddaanu hebel jiri lahay waxaa ma heleen waxaanu aharkan ibnu jariir ka wariyey min ariiqi leyth ibni abi sulaym leyth ibn abi sulaym iqa mise waa daciif ya daciif kitaabkana inu soo maray inu sheegnay dhowr jeer waa aciif wey marka aarku waa aciif marka lawlaa fulan lam yakun kada haddii qasdigi uu yahay isaga abuuray waxanba shirka akbar ay noqonaysaa sooma hadduu qasdigu yahay ka warrama sabab buu yahay sabab xaqiiqiyana uu yahay tafsiil baa gelaya oo hadduu ku tacalluqo fulaanka ilaahayna iska ilaabo maxay noqonaysaa shirki asqara haddaanu ku tacalluqin ilaahayna ilaabin inuu sabab yahay inuu sheegayana waa jaa-is way banaantay taas waay adaliil raabci wa qaala ibnu qutayba wuxuu yihi ibnu qutayba cabduraxmaan ibnu xasan waxaa ujeeda waa abu maxamed cabdullahi ibnu muslim ibnu qutayba addaynuri qaadi misra buu ahaa kaana naxwiya lugawiya wasaaxibu musanafaat badiica mufiida muxtawiya calaa culuumi jama ishtagala bibakhdad samع xadiid calى isxaaq ibn rahwey waa ardaygii isxaaq ibn rahwey isku dabaqadna iyo culimada isku dabaqada ahaayeen wuxuu dhintay sanata sitin wa sabciin wa miateyn waxaa la odhan jiray khaiibu ahli الsuna khaiibu اlmuctazila kumuha jaaxid khaiibu اlmuctazila khaiibu ahli sunana wuxuu cabd llahi bn muslim ibn qutayba ayuu khaiibu ahli الsuna wuxuu uhi yaquuluuna waxay odhanayaan haadaa kan oo nicmadan bishafaacati aalihatina baanu ku helnay yaani ilaahday ilaahyadeedii markii aanu barinay markaanu xu gowracnay bay ilaahay nooga ergeeyeen ilaahay wax noo weydiiyeenoo saasaanu nicmadan ku helnay saasay odhanayaan oo waxay eh, yacrifuuna nicmat allahi marka adin arzaaqa ilaahay lakin ilahay wuxuu nagu siiyey bay ohanayaan bishafaacati alihatina saasay odhanayaan ayib hadalka ibnu qutaybe bilafdihi wuxuu ku yaalaa kitaabkiisa gariib اlqur'aan saxda laba boqol iyo toban yacrifuuna nicmat اllahi wuxuu yihi e yaclamuuna ana hada kulahu min cindi mushrikiintu waxay garanaya nicamka o dhan inuu ilahay bixiyey uma yunkiruuna dalika tan haddana taasay diiday see u diidayaano ma ilaahay ma bixin bay odhanayaan ma odhanayaan haddii s waxay noqonaysaa awal aaya iyo akhirkeedu inuu iskhilaafo yacrifuuna nicmat allah uma yunkiruunaha siday u inkirayaan waa tane bian yaquuluu bay ku inkirayaan inay yidhaahdaan huwa shafaacatu aalihatina waxaanu ku helnay waa shafeeco qaadka ayaanu ku helnay marka tani maxay noqonaysaa dee shirki bay noqonaysaa hadii macbuud ilaahay ka sokeeyo uu caabudayo shafaacadiisa nicmada ku helay hadduu yidhaahdo shirki bay noqonaysaa waaya sabab saxana maaha waxaanay caabudayaan ta waxay u sameynayaan waa shirki marka saddexdan ahar ka mujaahid iyo ka cabdillahi bni cawn iyo ka ibnu qutayba cabdillahi bn muslim ibn qutayba daynuni wuxuu u keenay musanifku raximah llahu tacaala si aayadda tafsiirkeeda uu muujiyo oo inkaaru nicma waxa looga jeedo si uu muujiyo masale muhima haddaba jirta masalada ku baraarugsanaada qofka muslimka ah ee hadallada aimadaasa mujaahid iyo cabdillaahi bnu cawn iyo cabdillahi bn muslim bn qutayba u fiirsada waxa u muuqanaysa aimadii salafku siday ereyada ay isticmaalayaan gaar ahaan wixii ku saabsan towxiid iyo allah subxaana wa tacaala sida ay aadka isu ilaalin jireen taxari bay samayn jireen aadna way u adkeyn jireen qofka muslimka ahi wuxuu helaya iyo markuu sheegayo wuxuu helay ee nicama oo nicam diiniya ama kuwa dunyawiya iyo masaaibta iyo dhibaatooyinka ku dhacay iyo siduu uga badbaadiye markuu ka hadlayo ereyada uu isticmaalayo aimadu aad bay u adkayn jireen waxaanay muslimka ku tawjiihin jireen ay u tilmaami jireen ereyo qofka muslimkaa ku caawinaya qalbigiisu inuu ilaahay ku xidhmo an yatacalaqa qalbuhu bilahi subxana watacala ilaahayna marnaba aanu ilaabin oo si dhaba u yaqiinsado almutasarif fi hada alkown inuu yahay allah subxana wa tacaala caalamanka maamula inuu ilaahay yahay waxay aada uga digi jireen alalfaad alatii yushamu minha raaixaة الtacaluqi bغayr الlah ereyada laga urinayo hadda kuma cadaba tafsiir kaleba yeelan karaan laakiin ixtimaasha ama laga urinayo qofkan isticmaalaya inuu ilahay cid aan ahayn qalbigiisa uu ku xidhmay waxaanay ereyadaa gelin jireen fii daa'irati shirk shirkiga xeradiisay gelin jireen tamaama waxaa arintaa u khilaafsan in badanoo kamida dadka mutaahiriinta ah oo culimo iyo caamat naas labadaba leh oo isticmaalaya alfaad wa kalimaat fiiha tacaluqu bilmakhluuq eraye markaa ishaaraya ama tilmaamaya qofkani qalbigiisu inuu makhluuqan uu ku xidhmay miyaad u malaynaysaa aimada eryada noocaasa diidi jira hada maali warituhu can aabaa'i waa xoolahaygii oo aabbayaashii baan ka dhaxay ma u malaynaysaa inay ogolaan lahaayeen inuu qofku waxa weeyaan idhaahdo wuxuu yihi buusiri albuusiri mu ahayn nin caalima caalim uddiin mu ahayn buusiri nin shaacira ayuu ahaa bas laysa min ahli ilcilmi aslan shaacir baraca fi nadmi buu ahaa maca dalika waxaad arkaysaa in fara badan oo kamida suufiyada ku tacaluqsan oo dadka ugu suureynaya anahu kaana caaliman madaaix iyo qasaaid unbu ku caanbaxay nin diinta aqoon iyo cilmi ule mu ahayn marka mamalasa selafka eryadaa diiday inay ogolaan lahaayeen hadalka uu yihi ya akrama arusuli ma liman aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli alxaadith alcimami walan yadiiqa rasuulu llahi jaahuka biidi lkariim taxalla Ehm, tajala inuu ahaa filaya bismi muntaqimi taxalaana in la idhaha dhib male faina min juudika adunya wadarataha wa min culuumika cilma allawxi wاlqalm waxaad ku deeqday adduunyada iyo dengeladeedu aakhire ayaa kamid ah. cilmigaagana inta lowxulmaxfuudka ku taal ee qalinku uu dhigay waa in kamida un macnaa qeybka o dhan waad ogtahay ba hadalkaa macnihiisuu noqonaya waصfigaasina laa yaliiqu ila bilahi subxana wa tacaala ilahay cid aan haynin sifada noocaasa haba yaraatee ma yeelan karto marka waxaa halkaa kaaga muuqanaysa selafka iyo dadkan dambe sa ugu kala duwanaayeen tawxiidka dadka dambe tacaluq bilmakhluuqa ku badan dadka horena tacaluq bilahi subxana wa tacala aayaddani arrin kaloo aada u muhiima bay xambaarsantahay arrintaas ana almushrikiin muqiruuna birububiya اllah oo ilahay nicmadiisa bay garanayaan ba la yihi inuu jiro rabbi muncima oo nicmada bixiya lihada ilahay wuxuu usugay macrifata nicma yacrifuuna nicmat allahi buu hi mushkiladoodu maxaa yahayd ashirku fi lcibaada inxiraaf waa ka galay mararka qaarkood iyo masaaisha qaarkood fi masalai rububiya uma lihin iimaanuhum birububiyat illahi kaanat saxiixa mia bilmia ma lihin lakin aslu rububiyat illahi ilahay inuu jiro rabbi uu yahay alkhaaliqu lmaaliku lmudabiru raasiqu lmuncim taa way rumaysnaayeen mushkilatm kanat fi اcibaada lidalika lam yaqع fi quluubihim shukr اlmuncim wanisbaة الnicami ilayhi maadaama inxiraaf uu ka galay baabka cibaadada quluubtooda kumay soo dhicin allaha muncimkee dhabtaa iyaguba aaminsan inu nicmada bixiyeen uma hadnaqaan nicamkana ay u tiiriyaan way la lumeen meel kale mariyeen wallahu subxana wa tacala aclam w salى اllah alى nabiyina mxamedi wعalى